بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى waxaa alla yidhi qaalat waxay tidhi alacraabu kaa reer miyiga ka midi waxay yidhaahdeen aamana qaalat waxay tidhi alacraabu kuwa acraabta ahaa waxay yidhaahdeen waa qaar ka mida oo sifadan uu leh aamannaa waanu rumaynay alleh oo iimaan baanu la nimi qul waxaad tidhaahdaa nebi ow lam tu'minuu maydaan rumaynin alleh subxaanahu watacaala iyo wuxuu idin faray rumayntooda toona walaakin ha yeeshee quuluu waxaad tidhaahdaan aslamnaa waanu hoggaansannay walxaal sidaa dhaha waa allayidhi subxaanahu wa tacaala lammaa yadkul weli aanu gelin aliimaanu iimaanku aanu gelin fii quluubikum qalbiyadiinna aanu gelin wa in tudiicuu haddaad adeecdaan allaha alle aad adeecdaan wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa aad adeecdaan laa yalidkum idinkama dhimi doono amba idinkama nusqaamin doono min acmaalikum xagga camaladiinna idinkama dhimi doono shay-a shaynaba ina allaha alle kafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waa allaha raxmadda badan leh aayaddan waxaynu ku arkaynaa in allah subxaanahu wa niman uun waftigii rasuulka joogay oo deganaa miyiga acraabta qaar badan oo wanaagsani way jiraane daa'ifada noocana ilaahay wuxuu ka anfiyey amba ka reebay inay iimaan la yimaadeen waxaanu u sugay inay la yimaadeen islaamnimo inay la yimaadeen culimada qaar markaa waxay leeyihiin iimaanka ayaa akhasu min alislaam isagaa ka khaasan oo islaamnimada ayaa caansan waxaana u deliishadaan xadiidka jibriil calayhi salaatu wasalaam markii uu rasuulka weydiinayay calayhi salaatu wasalaam islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka mufasiriinta qaarkood muxaqiqiinina waxay leeyihiin war nimankani islaamnimo sharci ahba lama imanin asalka eh, tacriifka ahlusunna marka ay tacriifinayaan wax la yidhaahdo musama aliimaanu sharciyi musama aliimaani sharciyi iyo shaygan la yidhaahdo alislaamu saxiixu alislaamu sharciyu saxiix tacriifkaa markay saarayaan waxay leeyihiin labaduba waxa weeye waa waa istislaamu alqalbi manaa qalbigu inuu siilo oo maaragtay uu la yimaado amba isu sallimo ictiqaad lisaankuna amba carabkuna uu la yimaado iqraar qirib xubnuhuna inay la yimaadaan camal inay la yimaadaan markaa islaamnimadan ilaahay uu leeyahay qul waxaad tidhaahdaa nebi ow lam tu'minu alla maydaan rumaynin waxaa ilaahay ka anfiyayaa aa u diidayaa baan leeyahay aliimaan tusama aliimaan alsharciyi oo ahaa istislaamu alqalbi bilictiqaad واللسان بالإقرار أما واللسان بالإقرار waaljawaarixi bilcamali aw bilacmaal kaas ayaanay la iman oo arrin tani kamay dhab ahayn walaakin waxaad tidhaahdaa walaakin quuluu waxaad tidhaahdaan aslamnaa waanu hogaansannay markaa islaamkan uu ilaahay u sugayaana waa maxay waxaa la yidhaahdaa waa alslaam alistislaam lugawi marka kan ayaa maanta laga horraysiiyey xaqiiqadiisa luqawiga ah tii sharciga ahayd markaa aslamna waanu hogaansannay bimacnaa waxaanu ku hogaansannay un xagga jawaarixda weeye marka nimankan quluubtoodu inaanay caadi ahayn oo aanay wanaagsanayn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ah, ku tilmaamay marka islaamka loo sugayaa un waa intiyaad ama camal xagga jawaaribdu ay kala yimaadeen culimada qaarkood waxay leeyihiin nimankani may ahayn munaafiqiin muslimiin bay ahaayeen iimaan buuxa oo istixkaam sameeyey baanay haysanin haddii ay munaafiqiin ahaayeen waa la canaanan lahaa waa la ceebayn lahaa arrintani laakiin edbin bay ahayd edbin ayay ahayd bukhaari raximah allahu tacaala isagu wuxuu ku tegay dad kuwani inay munaafiqiin ahaayeen yubhiruuna aliimaana walaysuu kadalik iimaanna inaanay lahayn waalcilmu cinda allah quluu waxaad tidhahdaan aslamnaa waanu hoggaansannay walamaa yadkul lamaadani waa jaasima lamaa markaa tawaquc bay ayay faa'iidaynaysaa walxaal sidaa dhaha lamaa yadkul weli aanu gelin falamaa yadkul walxaal lamaa yadkul aanu gelin aliimaanu iimaanku aanu gelin fii quluubikum wain tudiicuu haddaad adeecdaan allaha alle iyo warasuulah laa yalidkum idinkama nusqaamin doono alleh laata oo nusqaaminta laa yalidkum idinkama dhigi doono min acmaalikum xagga camaladiina kama nusqaamin doono shay-aa ina allaha alle kafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha raxmadda badan leh inama almu'minuun mu'miniintu waxay yihiin uun inama almu'minuuna alkummal alkummalu weeye kuwa mu'miniintu waxay yihiin uun alladiina kuwa weeye aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey wa rasuulihi rumeeyey humma dabadeed iimaankooda rumayntooda dabadeed lam yartaabuu aan shakiin wajaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday iyo wa anfusihim maalkoodaba fii sabiili illaahi ugu jihaaday ilaahay bariiqiisa liclaa'i kelimati illaah ulaa'ika kuwaasi hum ayagunbaa assaabiquuna kuwa ku runta sheegaa fii qawlihim assaabiquun kuwaasi weeye kuwa ku runta sheegay sheegashaday iimaanka ay sheegteen allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow atucallimuuna allaha allama waxaad ogeysiinaysaan laam atucallimuuna allaha alle ma waxaad ogeysiinaysaan bidiinikum ma diintiinna ayaad alle ogeysiinaysaan walxaal miyaad sidaas samaynaysaan allaahu alla yaclamu uu ogsoon yahay amba yaclamu og yahay maa fi samaawaati sanaadka waxa ku sugan iyo wamaa fi alardi arlada waxa ku suganba wallaahu alleh bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan weeye yamunnuuna waxay ugu tar sheeganayaan calayka korkaaga nebi muxammedow yamunnuuna calayk waxay kuugu tar sheeganayaan an aslamuu ay bian aslamuu inay hoggaansameen inay islaameen bay kuugu tar sheeganayaan oo islaamnimadooday wax kaaga doonayaan yamunnuuna calayka waxay kuugu tar sheeganayaan an aslamuu inay hoggaansameen qul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa tamunnuu ha ugu tarsheegannina laa tamunnuu ha ugu tarsheegannina calaya korkayga islaamakum ay biislaamikum islaamnimadiinna ha igu tarsheegannina bale allaahu alleh ayaa yamunnu calaykum ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa idiin nicmeeyey bal illaahu alleh ayaa yamunu calaykum idin nicmeeya an hadaakum ay bian hadaakum inuu idinku hanuuniyey amba lian hadaakum amba allaahu alleh ayaa yamunu calaykum idinka idiin tarsheegan doona an hadaakum ay lian hadaakum inuu idinku hanuuniyey darteed buu idinku tarsheegan liliimaani in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa runta sheegaya war allah subxaanahu watacaala ma arkaysaa darkii dee un camalfaloo alla rumeeya in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya faamalu ee imaankiina ku run sheegay ina allaha alle yaclamu waa ogsoon yahay hayba asamaawaati samaadka waxa ku maqan baa ilaahay ogsoon yahay waalard arlada waxaa ku maqanna allaahu wuu ogsoon yahay wallaahu alle basiir allaha arkaya wey subxaanahu watacaala tacaala ee ku aragga badan weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay subxaanahu watacaala waa ogsoon yahay oo kii arkaya weye subxaanahu bismi illaahi araxmaani araxiim matiya aayaadka suuraddani suuratu qaas makiyah weeye aayaadka suuraddu waa shan iyo afartan aayadood weeye suuraddani sida saxiixa ah qur-aanka qaybta mufasalka la yidhaahdo suuradda ugu horeysa weeye sa saxiixa ah weeye culamada qaar waxay yidhaahdeen waa suuratu alxujuraat laakiin waxaa xoog badan awal mufasalku cala asaxiixi inuu yahay suurat ulqaaf marka la eego jamcinta laga soo raray asxaabtu inay u jamcin jireen oo masalan ay u qaybin jireen saddex iyo shan iyo toddoba iyo sagaal iyo koob iyo toban iyo saddex iyo toban saddex suuradood ga isu raaciyaan shan bay isku xidi jireen suuradoodo kale toddoba suuradoodo kale sagaal kale koob iyo toban kale saddex iyo toban kale dabeeto waxaa bilaabmi jiray xisbulmufasal waxda ayay gaar oo masalan salaatu markay ku leeyihin baqara iyo alcimraan iyo nisaa shanta waxay israacinayeen waa maa-ida ilaa laga gaadho baraa'a toddobada waa laga bilaabo suuratu yuunis ilaa laga gaadho naxal sagaalka waxa weeye suuratu subxaan amba israa amba bani israa'iil saad taqaano ilaa laga soo gaadho maarkaysaa suuratu alfurqaan koob iyo tobankuna waa shucaraa ilaa laga soo gaadho ma suuradda la yidhaahdo yaasiinka saddex iyo tobanka isgu xili jiran waa saafaat laga soo bilaabo ilaa iyo xujuraat dabeeto waxaa imanaya mufasalka ayaa bilaabmaya alxisbu lmufasal oo saxaabada qaarkood laga soo raray tirmidina uu soo raray raximahullah allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala allahu aclamu bimuraadih allah baa yaqaana subxaanahu wa tacaala ku cilmi leh muraadka uu ka lahaa xarafkan ilaahay uu ku bilaabmay ku bilaawday suuraddan waana ilaahay kalaamkiisa ayuu ka mid yahay waana qayb ilaahay kalaamkiisa ka mida weeye oo xaraf xuruuftan wax lagu hijaabiyo soo iyo nuun iyo alislaamiim oo kale un weeye allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala tacaala waalqur'aan mufasiriinta qaarkood yidhaahda maaragtay macno kale ku tilmaamaa way jiraan sida qaar yidhahdaa buur qaaf la yidhaahdo ayaa jirta oo ah uun iska arrin oo iska dhici karto inay qisafka israa'iiliga mid ka mida ah ay tahay un waalqur'aani qur'aanka ayaan ku dhaartay baa allah yidhi subxaanahu wa tacaala waalqur'aani qur'aanka ayaan ku dhaartay qur'aanka almajiid sharafta badan baan ku dhaartaye almajiid wanaagsan ee sharaftale baan ku dhaartaye latubcasunna qadar jawaabta qasamka qaarka latubcasunna waa laydin soo saari doonaa oo waa laydin soo saari bal cajibuu bale cajibuu waxay la yaabeen kuwa mushrikiinta ahi waxay la yaaban yihiin an jaa'ahum ay min an jaa'ahum inuu u yimid bay la yaaban yihiin mundir mid u digaa inuu u yimi oo minhum ayaga ka mid kaasay la yaaban yihiin wax lala yaabana maaha faqaala waxay yidhaahdeen alkaafiruuna kuwii kufriyey waxay yidhaahdeen haadaa taasi in rasuul yimi haddaanbaysa soo celintu shay-un shay weeye shaygaasoo cajiib la yaab leh oo wax la yaab leh markaanu dhimanno inaanu soo noqonayna a idaa ma marka mitnaa aanu dhimanno oo wa aanu noqonno turaaba ciid aanu noqonno ma markaasaana la soo celinaya anubcasu ma waxaana la soo saari doonaa sidaa dheh anubcasu ma waxaana la soo saari doonaa idaa mitnaa markaanu dhimanno wa kunnaa aanu ahaano turaaba ciid aanu noqonno daalika soo celintaasi daalika soo celintaasi rajcun waa soo celin baciid fog oo dheer waa suuma suurtagasha weeye raajicun weeye soo celin weeye baciid durugsan oo fog macnaha waxay u jeedaan waa baciid lwuquuc ah. ma dhici karayso mustaxiil bay leeyihin aad bay fog allah wuxuuli subxaana wa tacaala qad calimnaa waanu ogsoonahay maa tanqusu waxay ka dhimayso amba ay ka nusqaaminayso alardu arladu waxay ka dhimayso minhum ayaga jidhkaagan ay cuntay iyo xubnahaaga walow tinta ugu yarba ha noqotee halkay gashay ee arlada ilaahay kaga libdhay allah wuu ogsoonyahy qad calimnaa waanu ogsoonnaa maa qad calimnaa waanu ogaanay maa tanqusu waxay ka dhimi doonto alardu arlada minhu intaanay ku cuninba ayaa ilaahay ogsoon yahay qayb waliba xubnahaayan ka midi halkay ka geli doonto dhulka wa cindanaa agsayadana waxaa ku sugan kitaaba kitaab baa ku sugan kitaabka oo xafiid wax ilaaliya xafiid ilaalin badan bal kadibu bale kadibuu waxay beeniyeen bal kadabuu waxay beeniyeen bilxaqa ayay beeniyeen bale kadabuu waxay beeniyeen bilxaqa ayay beeniyeen lamaa goortii ayay beeniyeen jaa'a uu u yimid xaqu hum fa hum ayagu fii amrin arrin ayay ku sugan yihiin amarkaasoo mariij iskhilaafsan isdhex yaacasan maaragta fii amrin arrin bay ku sugan yihiin mariij iska hor yimi oo iswada khilaafsan almariij almukhtalif almutarib baa la yidhaahdaa waa shay iswada khilaafsan weeye waxay carabtu yidhahdaan marij alkhaatimu fii usbuci fulaan ninka hebel la yidhaahdo fargalka ayaa fartiisa ka weynaaday masale qofku markuu weydoobay tilmaamayaa markaa farqalku wuxuu dhex cararayaa maaragtay farqa fii amrin bay ku sugan yihiin mariij ay mukhtalif afalam yanduruu miyaanay eegin miyay kufriyen afalam yanduruu miyaanay eegin ila asamaa'i samada miyaanay arkay fawqahum xaal ay ahaatay samadaasi korkood kayfa banaynaahaa sidee ayaanu u dhisnay baa ilaahay subxana wa tacaala kayfa banaynaahaa sidaanu u dhisnay miyaanay arkayn oo wasayannaaha aanu u qurxinay samada walxaal baanu qurxinay maalahaa aanu u sugnaanin samadaasi min furuud dildilac min furuudin wax dildilac la yidhahdo aanu u sugnaanin sheedan furuud waa jamcu farjin waa dildilac markaa seexanun weeye waalarda ay wamadadnaa waanu fidinnay alarda arladiina waanu fidinay madadnaahaa waanu fidinay haadaa dambe arlada noqonaysaa wa alqaynaa waxaanu dhignay fiihaa arlada dhexdeeda rawaasiya buura ayaanu dhignay wa ambatnaa waxaanu ka soo saaray fiihaa arlada dhexdeeda nabaata mafcuulkaa qadar nabaatan dhir baanu ka soo saaray nabaad nabaadkaasoo min kulli zawjin nooc walba ah min kulli zawj nooc walba ah min kulli sinkin weeye zawjani noocaasoo bahiiji qurux badan bahiiji qurux badan maxaanu u soo saaray ambaanu u dhisnay samadan tabsira caddayn daraaddeed tabsira oo mafcuuli lahu baynu laqbaynaynaa mastarkan tabsira caddayn daraaddeed wax tusid daraaddeed wa dikraa waanin daraaddeed ayaanu uga soo saaray amba aan u samaynay arrimahan aanu cid kuwe wax la tusayo amba la waaninayaa likulli cabdin yay u sugantahay tafsiiradani amba waanintani likulli cabdin addoon dhammaantii baana u sugnaatay amba likulli cabdin la waaninayo addoon dhammaantii addoonkaasoo muniib noqda oo rabbi xaggiisa u laabta oon ilaahay ka fogaanin wanazalnaa waxaanu soo dejinnay min asamaa samada xaggeeda waxaanu ka soo dejinnay macnaha ka soo dejinnaa weeye maa biyo biyahaasoo mubaarakan la barakeeyey fa ambatnaa waxaanu ka soo saaray fa ambatnaa waxaanu ku soo saaray bihi ay bilmaa'i biyihii samadaanu ka keennay waxaanu ku soo saaray jannaatin beero ayaanu ku soo saaray iyo wa xabba alxasiide waa min baabi xadfi almawsuufi wa iqaamati asifati maqaanahu wa xabba alxasiid waxaad odhanaysaa wa xabba asarci zarc midhihii baanu ku soo saarray wa xabba azarci sharac midhihii baanu ku soo saaray sharacaasoo alxasiidi ay almaxsuud la goosto la jaro marka alxasiid azarca baynu qadaray oo mawsuuf alxasiidna waxaynu ka dhignay sifo mawsuufkida xasan waxaba zarci zarc midhihood baanu ku soo saaray midho midhahaa sharacaasoo alxasiid ay almaxsuudi mid la goosto wannakla baanu ku soo saaray timir ayaanu ku soo saaray baafiqaatin xaal ay tahay tii dhaadheer xaala muqadara la yidhahdaa waayo xaaladan la soo saarayey may dheerayn laakiin dee dib bay ka dheeraan doontaa wey wannakla baanu ku soo saaray baafiqaatin xaal kawnihaa baafiqaat xaal ay tahay tii dhaadheer ee kolu baxaysa ayaanu ku soo saaray waxay leedahay timirtu dalcun midho curdin ah waa bilowga hore curdinkaaynu dhahna lahaa waxay leedahay dalcun midho curdina ah ayay leedahay nadiib oo isku rasaysan mutaraakib ah maanaa timirta laga arkida soo baxdo dalcun bay leedahay nadiib isku rasaysan mutaraakib ah dul saaran maxaa risqa ay marsuuqa xaalu yahay kaasi mid lagu arsaaqo lilcibaadi aba risqa ay lirisqi arsaaqi daraaddeed baan u soo saaraa lilcibaad addoommaha la arsaaqayo addoommada wa axyaynaa waxaanu ku noolaynay bihi ay bilmaa'i biyihii samada aanu ka soo dejinnay balda arlo ayaanu ku noolaynay arladaasoo mayta dhimatay maytan mudakar baa laga dhigay maarkaysaa dhintay baanu ku soo noolaynay kadaalika sidaa arladii dhimatay aanu wax uga soo saaray oo kale ayuun buu yahay alquruuju soo bixitaankuna soo saarida ha odhanin kadaalika sidaas ayuun buu yahay alquruuju soo bixitaanka aada soo bixi doontaan ee qof waliba halku ku dhintay alla uu ka soo saari doono subxaanahu watacaala kadabat waxay beenisay qablahum ayaga hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisu waxay beeniyeen rasuulkoodii bay beeniyeen ay nuuxa ayay beeniyeen allah saas subxaana wa tacaala wa asxaabu rasi ceelka asxaabtiisuna waa ceel wa asxaabu rasi ceelka asxaabtiisina rasuulahum bay beeniyeen suuratul waxaan ku soo marray furqaan qisadooda wa samuud reer samuudna way beeniyeen samuudna rasuulkoodii bay beenisay wa caad caadna rasuulkoodii bay beeniyeen wa fircawnu fircawnna rasuulkiisii buu beeniyey wa ikhwaanu luud luud walaaladiina reerkoodii baa loo jeedaaye qoomkiisina luud bay beeniyeen wa asxaabu arigii xidhka ah alayiba inaguba mid aha waa dhulka ayga ah ee nagta ah amba ah wa asxaabu alayka ayga asxaabtiisina rasuulkiisa rasuulkoodii bay beeniyeen shucayb buu ahaa alayka waa dhul dhul nagta leh oo jik ah ma og tahay waxay dhici karta inuu u dhexeeyo dhulkan xijaaz la yidhaahdo iyo falastiin meelaha agagaarka ku ladhusha la yidhahdo caqaba amba gacan xakaliisun caqaba ayay ahayd baa la yidhaahdaa wa qawmu tubbac waa tubac ulximyari baa la yidhaahdaa boqorradii yamanida mid ka buu ahaa wa qawmu tubbacin tubbac qowmkiisina rasuulkoodii bay beeniyeen isagu boqor buu ahaayoo wuu islaamay kullun mid waliba qolo waliba kullun tanwiinkaa waxay ciwad ka tahay mudaafu ilayhi moogtahay ay kullu daa'ifa amba kullu qowmin qolo waliba kadaba wuxuu beeniyey arusula rasuulkoodii bay beeniyeen alrusula rasuuladoodiibay beeniyeen markaynu leenahay rasuuladoodii halkaynu ka faa'iidaysanaynaa oo fiirintaynu iyaga rususha u fiirinayno asha ayaa cahdiye ah markaas laamkan ayaa cahdiya ah alrusula rasuuladooda ayay beeniyeen amba alrusula hasha waa finsiya markaas rasuuladoo dhan bay beeniyeen faxaqa waxaa sugnaaday dabadeeto waciidi ay waciidii aniga ciqaabkaygii halaagaygii baa dhacay baa ilaahay subxaana watacaala afacayinaa miyaanu ku daallay bilkhalqi abuuridii miyaanu ku daallay alawali hore markii horeaanu idin abuuraynay inaanu idin abuurro miyaanu ka caajisnay bal eh kumaanaan daalinayn hum ayagu fii labsin shaki ayay kaga sugan yihiin fii labsin ay fii shakin shaki ayay kaga sugan yihiin min khalqin abuurid jadiid cusub soo celinka dambe ka shakisan yihiin baa ilaaha yidhi subxaana wa tacaala wallaahi laqad khalaqnaa waanu xaanu abuuray alinsaana kii dadka ahaa baanu abuuray wa waanu ogsoonnahay maa tuwaswisu waxay ku ku waswaasinayso amba ay ku tashuushinayso bihi isaga nafsuhu naftiisu ay ku waswaasinayso oo waxay naftu ugu sheekeynayso ilaahay wuu ogsoon yahay laakiin intaanad ku hadal amba aanad camal ahaan u qabanin ilaahay kugu ciqaabi maayo waxay doonaan wixii doonaa halkeena ka guuxaan falaayiya baa sidaa ka guuxi kara oo waswaasku wuxuu ku gaarsiin karaa heer ay tidhaahdo makhluuqan ilaahay baa abuuray ee horta ilaahay yaa abuuray inay kutiraabaa suurtagala allah laftigiisa yaa abuuray laakiin intaanad ku dhawaaqin ay quluubtaada un ka guuxayaan waxaana ka gurdamayaan ilaahay kugu ciqaabi maayo bal e waxaad odhanaysaa un aamantu billaah markaad arrintaa dareento aamantu billaah ilaahay markaa kugu ciqaabi maayo laakiin haddaad fagaalaha keento markaasaad dabarka ka jabtay maa tuwasisu waxay ku taswiisinaysaa bihi nafsu wa naxnu annagu aqrabu waanu uga dhownahay uga dhowaansho badannahay waanu uga dhownahay ilayhi isaga min xabli lwariid xawla almariijada waa labadaa xidhig ee damku uu wadnaha u mara si uu dhiigu u soo safeeyo naxnu annagu aqrabu waanu uga dhownahay ilayhi isaga qofka min xabli lwariid xawla almariidada amba labadan xadhig min xabli lwariidi waa ism alxablu iyo alwariid idaafada ayaa bayaaniye ah xadhigga ayaanu uga dhownahay alwariid ah macnaha albowlaha ah ayaanu uga dhownahay oo labada halkaa maraya ma ogtahay xawlmariidada ayaanu uga dhownahay haddaba ciddan uga dhow waacayo ma allah baa shee culimo badani qabaan min aayaati sifaat marka almalaa'ikatu aqrabu ila alinsaani min xabli wariidi ilaahay baa u sahlay subxaana wa tacaala awooddaa malaa'igta u siiyey ma og tahay xaaladan way tashwiishinayso waayo malaggu wuxuu leeyahay waxa la yidhahdo lamma min alinsaan inuu qofka dee wax ku dhex tuuro ayuu leeyahay sida shaydaankuba u leeyahay lamma amba waswaasinba uu jamacan oo kale ilaahay isagoo dee qur-aankiisa sidaa uga hadlay waa la arkay sida masalan faidaa qara'naahu markuu ilaahay leeyahay faidaa qara'naahu fattabic qur'aana wa tacaala markaa wa marka mufasiriin waxay leeyihiin aan lagu ogayn maaragtay muxaqiqiina oo aan ahayn dadkan wax awilaan ilaahay sifaadkiisa icbaaliya sidaasi ayay ku fasireen tusaale ahaan ibnu kasiirka oo kale wuxuu leeyahay raximahu llah waman ta'awalahu cala alcilmi macnaa qofka yidhaahdaa ilaahay baa cilmi ahaan buu ugu dhow yahay oo wanaxnu anagu aqrabu ilayh macnaa ogaal ahaan iyo cilmi ahaan ayaanu ugaga dhownahay min xabli oo malaa'igtaba odhanin wanaxnu anagu aqrabu waanu uga dhownahay ilayhi isaga min xabli lwariid waxaanu ugaga dhownahay ogaan cilmi haddii qofku sidaa lagu fasiro فإنما فر lianlaa يلزم حلول waatixaadun taanay meesha uga dhalan ilaahaynu khalqigiisa dhex degay amba uu mid ku yahay uu kula midoobay wahumaa manfiyaani bilijmaac tacaala allahu wataqadasa oo macnaa ijmaacu waa maxay ilaahay subxaana watacaala inaanu ahayn mid khalqigiisa ku dhex jira qayb khalqigiisa ka inaanu mid la ahayn sidaasuu ku fasiray wuxuu leeyahay marka isagu sheekuu raashacayaa tafsiirkan walaakina allafda laa yaqtadiihi fainahu lam yaqul wa ana aqrabu ilayhi min xabli lwariid ilaahay ma odhanin wainamaa qaala wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid kama qaala fi lmuctabar sida qofkii laftaga isagayna uu ilaahay ku yidhi subxaana wanaxnu aqrabu ilayhi minkum wlaakin laa tubsiruun yacnii malaa'ikatuhu faalmalaa'ikatu aqrabu ila alinsaani min xabli wariidihi ilayhi fii iqdaari illaahi jala wacalaa lahum ilaahayba calaa dalik sidaa kabsiyey bay leeyihiin alkuleesa taawiil maaha haddaynu ano waa malaa'igta weeye walana salaku kadalik allah wuxu uhi subxaanahu watacaala idxilli baanu uga dhowna id xilli baanu uga dhownahay labadiisa xawla almariid yatalaqaa ay qaabayaan almutalaqiyaani amba yatalaqaa ay qaabayaan almutalaqiyaani kuwa wax qaadaan maa yasulu canhu waxay saa ka soo baxaya ay ururinayaan talaqigu waa akhdi ay ururinayaan yatalaqaa ay qaadayaan almutalaqiyaani labada wax qaadaa maa yasulu canhu can ilyamiin ayagoo ku sugan dhinaca midig maya yatalaqaa ay qaabayaan almutalaqiyaani waa labada malag ee qaada ee ururiya maa yasturu canhu addoonkan waxa ka soo baxaya mafcuulka qadar addoonkan waxa ka imanaya can ilyamiini wa can ishimaali qaciide qaciidkaasaa mubtadihii oo mu'ahara ah weeye qaciidkan ayaanu ku yimo qaacidaani lama odhan marka waxaad odhanaysaa qaciid waa uu fadhiyaa labada malag midkoodba can ilyamiini dhinaca midig iyo wa can ishimaali dhinaca bidixba amba maaragtay can ilyamiini midigta xaggeeda iyo wa can ishimaali bidixda dhinaceedaba qaciid marka mubtado ka dhigo qaciidun kuwii fadhiyo weeye labada malag can ilyamiini dhinaca midig iyo wa can ishimaali iyo dhinaca bidixba labada noolid bay kala taagan yihiin maa yalfidu kuma dhawaaqo lafdiga waxaa la yidhaha ereyga soo tuuridba aad ereyga soo saarto maa yalfidu sooma tuuro qofku min qawlin ay qawlaa hadal sooma tuuro ilaa se hadduu soo tuuro ladayhi agtiisa waxaa ku sugan raqiib mid wax ilaalin badan catiid oo heegan ah raqiib mid wax ilaalin badan catiid oo heegan ah jooga oo xaadir ah macnaha sida dadkeennu u fahmaan labada malag baa midna raqiib ladhah midna catiid layidhaahdaa maaha waa sifaat waa laba wasfiin isan macnaa malag waliba sidiisu u yahay mid wax ilaalin badan oo heegan ah mid waliba shar iyo khayrkaasay kala qorayaan mid walba wuxuu yahay raqiibun cajiib eehu qaadanin in midna raqiib la yidhaahdo midna cajiib la yidhaahdo waa laba wasfi ma ogta laba isniimka maaha raqiibun wax ilaalin badan cajiib oo heegan ah wax alla waxaan aad ku hadlayso ayay qorayaan culimmadu waxay aqwaal ku leeyihiin amba ay isu khilaafsan yihiin maxay qoraan ma wax kastoo qofku ku hadlay xataa quuradaada xaajimee la qoraya isagoo markaas bugso ka haagama la qoraya caniinka waxay leeyihiin culimada qaarkood wax walba way qorayaan maa yasturu can maa yalfidu min qowlin waayo qowlkani waa nakira fii siyaaqi nafyi wa maca min baa gashay oo istiraaq sii faa'iidaynaysaa wax kastoo addoonkan ka soo baxa way qorayaan shar iyo khayr labadaba iyo waxaan shar iyo khayr midnaba aan hayn waa samayn karta shar iyo khayr waxaan ahayn hal iska banaan iska mubaaxa amaba saahu qofku taahayo qura quurax kastoo salaf way ku dhawaaqo way qorayaan marka wixii abaalmarin iyo ciqaab keenaya ayuunbaa la qaadanaya waxa kalena waa la iska dhaafaya laakiin shay walba waa la qoraya culamada qaarkoodna waxay leyihin maya wixii sawaab iyo ciqaab lown baa la qoraa wajaat way timi sakratu lmawti mawtka dhibaatadiisi sakra waa qofka dawusiya wajaat way timi sakratu lmawti mawtka dhibaatadiisi inxaq ayay ku timi macnaa qof walba way u iman doontaa wey sakaraadku wuxuu leeyahay mowtku sakaraad buu leeyahay waad garanaysaa rasuulku salawaatu wasalaamu calayhi markii ilaahay oodsanayey ee geerida uu ku dhowaa dhiig fara badan baa rasuulku dhiiday jacala yamsaxu alcaraqa can wajhihi wayaquulu subxaana allahi ina lilmowti lasakaraatin mowtka ayaa le sakaraadku waa dhibaato carab diinka waxyaaba lagu garto weeye khaatim wanaaguu ka mid yahay allah wuxuui subxaana wa ayaa yimi marka insaanka maxaa lagu odhan doonaa daalika mawtani maa kii weeye kunta aad ahayd minhu isaga xaggiisa saxiid kii ka carara saxiidu waataad ka carari jirtay eed nacbay saxiid amba daalika kan maa kunta maad ahaanin minhu isaga xaggiisa saxiid kii ka carari kara alla maanta baxsan kari maysid marka maada marna mawsuulaynu ka dhignay marna naafiya daalika kaasi maa ay ladii kii weeye kunta aad ahayd minhu isaga saxiid kii ka meeraysa markasood xanuunsato iyo markan utibaasoosa naftaastii jir lahayd weeda qabtaan amba daalika kani maa kunta maad ahanin minhu saxiid daalika nimusuxlaya alxamda maanta meel loo leexan kari oo nasikha waa la afuufa fi suur ayaa suurtibaa la afuufa dalika kan maa maanta ahkani ywm lwaciid ballanqaadka yoomkiisi weeyaan badgoodiga ywm lwaciid ballanqaadka yoomkiisi weeye baa ilaaha yidhi subxaanau watacaala anbagoodiga yoomkiisi weeye waa maalin dadku ay la kulmi doonaan qolo waliba waxay mudato weeye markaa nafti dhima tahay suurtii la afuuf sakraatkii baa sakaraadku markuu qabsada layidhi mawdkii ka baxsa kari maysid waa dhimatay iska baksina maxaa dhacay suutiiba haddana la afuufay oo maalintii loo ballamay haye waa la soo baxay waa lagu wadaa bale wajaa'at way timi kullu nafsin naf waliba waxay timi macahaa iyada oo uu weheliyo macahaa iyada oo uu weheliyo saa'iq mid wada iyo wa shahiid mid mara oo la seenaynaya iyo kii ku marag furayay ayaa la keenay waa laba malag asaxu laqwaal saa'iq baa yihi iyo waa mid wada iyo waa shahiid mid ku maraga maxaa lagu yihi markaa laqad kunta wallaahi laqad kunta waxaad ahayd adduunyadii markaad toogtay fii hasla mooganaan kii kaga sugan fii hasla mooganaan kii kaga sugan ayaad ahayd min haadaa facsigan iyo soo celinkan fakashafnaa waanu ka qaadnay canka adiga xaggaaga waxaanu ka qaadnay ridaa'aka dabooladaadii ila xaqiiqada waxbaa kaa qariyey ridaa'aka dabooladii baanu kaa rognay fabasaruka araggaagu alyawma maanta xadiid mid afsadan weeye uu soofaysan yahay xadiide mid afsadan weeye uu dusa yahay xaggead wax ka arkaysaa haba arki doonad oo arki wanleen ad arki isagoo afaro wax walba waad arki fa araggaagu alyawma maanta xadiid mid afsaran wey aad buu afsadan yahayoo wax kastoo kaa qarsoonaaba maanta waad arki xaqiiqadii waa kii ilaahayna lahaa subxaana wa tacaala asmic bihim wa absir yowma ya'tunana arag badanayo maqal badanaa ma ogti in layn iyagaaba qiran doonayna xaqiiqadii arkeen wa wuxuu yidhi qariinuhu kii ku lamaanaa fa qaala wuxuu yidhi qariinuh kii ku lamaanaa wuxuu yidhi malag ahaa waa malagii wey waa malagii alla qariin waa qofka shayga la barbergeliyo waa kii ku lamaanaa oo malagii ku nabnaa haadaa kani diiwaankii buu keenaya haadaa kani maa kii weeye ladaya agtayda ku sugnaa kuwaa kaanu hayay maagaasoo catiid xaadir ah oo la keenay catiid oo xaadir ah amba catiidun kii xaadira weeye waa kan waxaa ka qori jiray marka maxaa ku waday saa'iq midku wada iyo maraggii waa lagu xisaabiyey ilaahay baa maxay bu odhanaya rabbi alqiyaa ku tuura kan labadii malag baa la amraya alqiyaa ku tuura amba culimada qaarkood waxay leeyihin meesha musanaba ma yaallo ee ayadoo mufradka lala hadlayo ayaa lagula khibaabo bitasniya ee alqiya ku rida fii jahanama jahanamo ku tuura labadiinan kulla kafaar mid gaalnimo badan dhammaantii kulla kafaarin mid gaalnimo badan dhammaantii caniid oo madax adag canaad ah mannaacin diidid badan lilkhayri allah mutaqoya ma mannaacin diidid badan amba horjoogsi badan lilkhayri khayrkaba oon khayrkaba la marsiinin oon guuldarayso muriib oo shakisa muctadin ah xadgud badan muctadin xadgudbe xadgudbe ah muriib shakisan shaki buu saaxib yahay muriib shakisan alladii kaasoo jacala yeelay amba alladii midka jacala yeelay maca allaahi alla maciisa ilaaha mid la caabudo aakhara kale oo sifataa shifa une ka ilaahay cid kale la caabudayna faalqiyaa ku rida hub isagana fi lcadaabi ku ashadiidi adag halkaa geliyo isaga ka dhig alladii midka jacala yeelay alle iyo qaybkiinbuu wada caabuday ma og oo ilaahi yaa hebel bay kugu jirtaa hadda ma foga maca allaahi ilaahan caabuday macbuud aakhara kale faalqiyaa ku tuura hub isagana fi lcadaabi ku rida ashadiid adag qaala wuxuu yidhi qariinuhu waa saaxiibkiisii shaydaanka ahaa kanina kii hore maraggiibu ahaa qaala wuxuu yidhi qariinuhu kii ku lamaana waa saaxiibkiisii ku lamaaya shaydaanka ahaa cid walba wuu la socda kii nabiyullaahi maxamed la socday salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayuunbaa rasuulku ka magan galay ambaba wuu u islaamayba marka khayrunba rasuulka ilaahay fari jiray aslama qariinuhu adiga ku fari maayo khayr rasuulku xataa anta yaa rasuul allah asla zawaajka qaarkood waan ka nabad galay iyo wuu islaamay inta wada sheegay qaala wuxu uhi qariinahu waa shaydaankiisii baa yidhi ku lamaana rabbanaa rabbigayow maa adgaytu maan luminin kukan anigu maan baadiyaynin maa adgaytu maan luminin walaakin kaana wuxuu ahaa fii dalaalin baadinimakii ku sugan buu ahaa kani adduunyadii baciid fog wallaahi mid fogaaday buu ahaa shaydaankii baa ka sahal fogaaday buu aha ilaahaa shaydaanku inaga yaab qaala wuxuu yidhi markaa alle laa takhtasimuu ha doodina ladaya agtayda ha ku doodina maanta ahlilmikr laa takhtasimuu ha ladaya agtayda waalxaal qad qadamtu aan qadimay ilaykum idinka aan idiinsuu horumariyey bilwaciid ay alwaciida baadan ayaa sila ama og tahay marka agtayda ha isku qabsanina wey anigoo idiin soo horumariyey alwaciid digidaba kutub baan idiin soo dirayo kutub baan idinku soo dejiyayo oo wax walba waan idin caddeeyay bilwaciid anigoo wax kastoo la yabaho idiin qadimay ha isku qabqabsanina maanta agtayda maa yubaddalu lama dooriyo la bedeli maayo alqawlu hadalkii la bedeli maayo maa yubaddalu la doorin maayo alqowlu hadalka lama bedelayo oo wuxuu alla xukumay lagayra agtayda wamaa ana aniguna maan ahaanin biballaamin kii dulmiya lilcabiid addoommada aniguna idin dulmiyi maayo waxaan xukumayna la bedeli maayo laqad qadaytu maa ana qaadin lastu ucadibu axada bidanbi axadin wlaakin la ucadibu axada ila bidambihi bacda qiyaami اxujai calayh bal cadaalada ilaahay ilaa ilaah rasuulu soo diro xujada lagu oogo axdo wa kan badanayo badana ahlaknaa intaanu halaagnay qablahum ayaga hortood min qarnin ummado intaanu halaagnay badan wa kan in badan oo badan washkur xusiya uma maalin naquulu aanu odhan doono lijahannama aanu ku odhan doono ilaan ilaahay baa u ballan qaada inuu buuxin doono eh udkurxus maalin naquulu aanu odhan doono lijahannama aanu ku odhan doono way hadlaysaa halinta la'ti ma buuxsantay ma darajay wey halinta la'ti ma buuxsantay jahannamo oo wataquulu iyaduna ay odhan doonto hal min naziire hal lilmaziidi oo masiyaadaa jirta masiyaadaa tirshada ma waxbaa ii hadhay jeen bay leedahay hal min maziide masiyaadaa jirta soo wad bay ka dhiganta waa sidaas tafsiirka ugu saxiixsani sidaa weeye culamada qaar baa yidhi waxaa odhan doontaa hal min maziide ma meel wax laygaga siyaadiyaa bannaan laakiin tae xadiiskaa ka hor imanaya waayo ilaahay waxaa laa tasaalu yulqaa fiiha wa taqulu hal min maziid masiyaadaa jirta ayuunbay intaa guri doontaa ma arkaysa xataa yadaca rabu lcizati qadamahu fiiha fayanzawi bacduha ilaa bacdin wa taqulu qad qad wacizatika oo qaadij ilaa ilaahay ku joogsado iyada uu ka dhigo dan ilaa rabbi ku joogsado subxaana watacaala waxay guraysaa un masiyaadaa jirta siyaada saasa ilaahay ku joogsanayaa markaas bes bes bes isku dumaysaa faynzawi bacduhaa ilaa bacdin wataqulu qadqad allah wuxu uhi subxaana watacaala sidaasaan ku odhantan wausrifat waa la dhoweeyey aljanna jannadiina waa la dhoweeyey lilmuttaqiin kuwa muttaqiinka abaa loo dhoweeyey hayra baciid mid durugsan xaal aanay ahaanin hayra baciidin mid durugsan kayrkeed xaalay ahaatay amba makaanan meel baa loo dhoweeyey meeshaasoo gayra baciid aan fogeyn aan baandursanayn allah wuxuu yihi haadaa kani waxaa lagu odhan doonaa muuminiinta haadaa kani maakii weeye tuucaduuna laydin yaboohay ee laydin ballan qaaday ka bedel likulli awaabin likulli abwaabin baa loo dhoweeyey tannadii mid noqosho badan dhammaantii baa loo dhaweeyey xafiid oo ilaalin badan awaamirta ilaahay subxaanahu watacaala oo faran iyo cahdiga ah aan jebinayni man mid baa loo dhaweeyey sana rashiya ka baqa alraxmaana allaha raxmaanka a ah ka baqa bilgaybi xaal uu ku sugan yahay qofkani maqnaansho iyadoon cidina arkay markuu dadka la joogayo markuu maqan yahay baa sown ilaahay uga wada baqa oo wajaa'a la yimi oo wajaaءan la yimi biqalbin qalbina la yimi qalbiga oo muniib noqda oo ilaahay u laabta subxaanau wa tacaala maxaa lagu odhan doonaa aljannaha udkhuluu galahaa jannadii gala markii loo soo dhoweeyey udkhuluu galahaa jannada bisalaamin ay bisalaamatin badbaado ku gala bisalaam nabadgelyo ku gala amba salaamba ku gala daalika kaasi maalinta taasi dhici doontaa yowmu alkhuluudi waaritaanka yowmkiisu weeye daalika kaasi yowmu alkhuluud waaritaanka maalinteedii weye lahum waxay leeyihin maa yashaauuna waxay doonaan ayay fiihaa jannada dhexdeeda ku leeyihiin waladaynaa agtayadana waxaa ku sugan maziid siyaado kororsiimo ayaa agtayada ugu sugan baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala oo ah aragtidaas ilaahay arki doonaan subxaanahu wa weeye wasamin badan oo badan oo khabariya cibaaraduna waa litakfiir ay wakaiira wakamin badan oo badan baanu ahlaknaa amba wasan badanayo badana ahlaknaa intaanu halaagnay qablahum ayaga hortood min qarnin intaanu halaagnay badana hum qarnigaasoo ashaddu ka adayg badan minhum kuwan hadda jooga badsha xagga qabasha kuwaas aanu intaanu baabiinay badana ilahay oo fanafqabu gaadeeyey fanafqa wuu raadeeyey fi lbilaad arlada ilaahay raadeeyey oo camray sanqiibku waa qorid raadan yihi hal min maxiis ma u sugnaaday kuwaasi meel ay u cararaan amba carar miyuu u ahaaday hal min maxiis meel ay u cararaan lahum ayaga miyuu u sugnaaday kuma sugnaanin wey xaasayaiisubal meel ay u cararaan uma sugnaan baylahay ina fii daalika kaa la soo sheegay la dikraa baa ku sugan niman bay ugu sugan tahay kaana lahu isaga uu ahaaday qalbun qalbi uu u sugnaaday aw amase alqaal riday laalaadiyey asamca maqalka udheg laalaadiyey waxbu dhegeysta aw amase alqaa riday maqalka udheg laalaadiyey walxaal huwa shahiid mid xaadiroo jooga uu yahay maqano jooga maaha waa xaadir walxaal huwa shahiid mid soo jeeda uu yahay yaqid ah wallaahi laqad khalaqna asamaawaati waanu abuuray iyo waalarda iyo wamaa baynahuma waxaanu ku abuuray fii sittati ayaam maalmo lixa gudahood baanu ku abuuray wamaa masanaa nama taabanin min luguub ay luguubun daal wax daal la yidhaahdo oo nafaasi la jiro yuhuuddaa qaba in ilaahay daalay oo sabsiba nastay alciyaadu bilah wasbir ku sabir nebi muxamedow calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiin ku sabir calaa qawlihim beenintan ay ku beeninayaan iyo xumaanta wasabix tasbiixso bixamdi rabbika rabbiga ammaantiisa adigoo kullanan oo macna labadaba israaci bixamdi rabbika rabbiga ammaantiisa adigoo kullanan qabla duluuci shamsi qoraxda soo bixideeda horteed tasbiixso iyo wa qabla alguruub bixitaankeeda horteed bixitaankeeda horteeda baqarsoomikeeda horteed wa min alleyli habeenka qayb ka midana wa min alleyl habeenka qayb ka midana fasabbix u tasbiixso waa le tasbiix subxaana watacaala waxaana loo cuntaminkanaysaa wa adbaara sujuudi iyo sujuudaha dabadoodaba adbaar qiraa'adanina laynoo taallaa waa jamcu dubur idbaarna waa la akriyaa marka oo masta wa adbaara sujuud sujuudaha dabadoodana tasbiixso ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wastamic maqal bal maa aquulu lak rulka ka dhigi yoomadaan bal waxa lagu waxyoon doono yowma maalin ushur xus yowma maalin wasamci yowma maalin dhegaysaha odhani wasamci dhegayso maayu xaala bal lagu waxyoon doono dhegayso ushur xus yowma maalin yunaadi uu dhawaaqi doono almunaada kii dhawaaqaya waa malagii dhawaaqaya uu dhawaaqi doono min makaanin meelna uu ka dhawaaqi doono min makaanin meelna uu ka dhawaaqi doono qariib midhowgiina geesuu buudhayo midhow baa ilaahay ku tilmaamay subxaanau watacaala amba ha la yidhahdo waa qudus amba waa meel kale waa midhow wey yowma bal maalin yasmacu yowma maalin buu dhawaaq yasmacuuna yowma maalin bal xus yasmacuuna ay maqli doonaan amba yakrujuuna waxay soo bixin yowma maalin yasmacuuna ay maqli doonaan asayxata kayro bilxaq ay ku maqli doonaan waa nafatu fi suur alatii taati bilxaq goobtaa waa kay ka shakisanaayeen amba yowma buu dhawaaqi yasmacuuna ay maqli asayxa qaylatu lxaq daalika kaasi ay maaragta yoomkaa qaylada maqli doonaano yowmu alkhuruuji soo bixidda yoomkeedu wey inaa anagu naxnu anagunba nixii noolayna wanumiitu billah wa ilayna anaga xagga iyaga ayunba almasiiru noo qorsiya yowma maalin xusa u sheeg tashaqaqu ay dildilaaci doonto tashaqaqu ay dildillaaci doonto alardu arladu ay jeexjeexmi doonto canhum ayagooda xaggooda ay ka bilbilaaci doonto siraaca xaala kownihim musrixiin xaalay idinkuu dildilaya dhulka intuu dildillaaco ayaa ku dildilaacaya jeerar waad soo fuuraysa kollikoo kale maadarag daalika kaasina xashrun kulmin weeye oo daalika kaasina xashrun waa kulmin calaynaa oo korkayaga kulmintaas oo yasiir fudud amba daalika kaasi xashrun kulmin weeye yasiirun saalin oo calayna naxnu anagu aclamu kuwi ku cilmi badan baanu nahay bimaa yaquuluuna waxay leeyihiin omaa anta maad ahaanin nebi maxamedu calayhim korkooda bijabbaar kii lagu sallibay bijabbaarin ee bimusallab mid loo dirtay oo loo xil saartay maad ahaanin ee fadakir waani bilqur'aani qur'aanka ku waani man mid ku waani yakhaafu ka baqaya waciide waciidii waciide idciqaabka iga ka baqanaya kuwaani qataada sidaasuu ohan jiray allahuma ajcalna miman yakaafu waciidaka wayarjuu mawcuudaka ya rabaahu ya raxiim bismi illahi raxiim suurat daariyaat waa makiya addaariyaatu waa dabaylaha wax bayre amba saxarqaada aynu idhaahno wey allah wuu ku dhaartay dabaylahan makhluuqiisa ilaahay wuu ku dhaartaa wadaariyaati baan ku dhaartay dabaylaha saydha saxarada iyo wixii la mida darwaa saydhid waa dabaylaha saxarqaada ah wadaariyaati dabaylaha saydha ayaan ku dhaartay adturaada ciidda saydha ambaba xashiishka darwaa saydhid saydha baan ku dhaartay falxaamilaati daruuraha qaada ayaan ku dhaartay iqraa culayska qaada baan ku dhaartay biyaha sida iqraa culayska qaada baan ku dhaartay faljaariyaati doonyaha socda ayaan ku dhaartay yusraa xaala kownihinna muyasara xaalay yihiin kuwa la sahlay baan ku dhaartay amba yusraa xaala kownihinna daa yusrin ay yihiin kuwa sahlanaan saaxiiba baan ku dhaartay falmuqasimaati malaa'igta qaydisa baan ku dhaartay amraa awaamirta qaydisa ilaah baray baan ku dhaartay inamaa waa san jawaabkii qasamku inamaa ma ladii midka tubcaduuna laydin yaboohayaa lasaadiqun run weeye wa ina addiina abaalmarintuna lawaaqicun kii dhici weeye wasamaa'i samada ayaan ku dhaartay daati alxubuki dariiqyada u saaxiibkaa baan ku dhaartay amba daati alxubuki quruxda u saaxiibkaa baan ku dhaartay ama daati alxubuk jaraaraha u saaxiibka ah baan ku dhaafay alxubuk waxaa la yidhaha sida maad arag biyo balli fadhiya haddaad aragto dabayshu markay ku dhufato waxay yeeshaan maraaro ayay yeeshaan garaaro amba dhul burciidle haddaad aragto markay dabayshu ku dhufato waxay yeeshaan liidad bay yeeshaan qurux badan waa maraaraha amba garaarahaasay yeeshaan ayay leedahay inakum idinku fii qawlin baad ku sugantihiin qiyaama kaga sugantihiin qowlkaas oo mukhtalifin iskhilaafsan yu'faku waa la duwaa canhu cantani waa sababiya wey canhu qowlkaa iskhilaafsan daraaddii waxaa loo duwaa oo iimaanka yuufatu waa la leexiyaa canhu hadalkan leexsan amba iskhilaafsan ay marna waa saaxir bar waa kaahin marna jiro yuufaku waa la duwaa canhu hadalkan sababtiisa waxaa lagu leexiyaa man mid ufika la duway oo iimaanka laga leexiyey qutila waa la nacdalay alkharaasuuna kuwa beenaalayaasha ah waa la nacdalay aladiina beenaalayaashaasoo hum ayagu fii kamra jaahilnimo ku sugan amba mowd fii kamra ku sugan jaahilnimo saahuna oo ilowsan xaqaba kamra waa muquurasho fii kamra ku sugan muquurasho baatil dhexdii ay muquurteen saahuna oo ilowsan yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow maxay leeyihin ayaana waa goorma yowmu ddiini abaalmarinta yoomkeed yakhrujuuna qadar markaa yakhrujuuna waxay soo bixi yowma maalin bay soo bixi hum ayaga cala annaari naarta korkeeda yuftanuuna lagu dhalaalin doono waa gubid wey waxaa la odhan doonaa duuquu dhadhamiya fitnatakum gubashadiina dhadhamiya gubashadiina dhadhamiya ayaa la odhan doonaa haadaa kani cadaabkani alladii kii weeye kuntum aad aydan bi isaga tastacjiluuna kuu ina almutaqiina kuwa mutaqiintii fii jannaatin bay ku sugnaadeen iyo wa cuyuunin ilo aakidiina xaal ay yihiin kuwii qaadanaya maa sii uu siiyey rabbuhum rabbigood uu siiyey inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika sanadin horta muslimiin sii sanabaa kaanuu waxay ahaayeen qaliilan yar oo min alleyli u sugnaaday lisaailika baryoosamaya iyo wlmaxruumi ka la qadiyey wa fi ardina aayaatun baa ugu sugan muminiina kuwa yaqiinsan wa fii anfusikumna aayaad baa ku sugan afalaa tubsiruuna miyaydaan arkayn bisamaai samada ayuu ku sugnaaday risqukum risqiinu iyo wamaa katuucaduuna laydin yabuhayo samadii way saraysaa oo waa rabbi samaai baan ku dhaartay samada rabbigeede iyo walardi inahu kan laydinku yabuhayaa mila maa anakum talbiquun ay mid ka mili ah maada sila ka dhig miladana maaragtay waa binafsilkaas waxa lagu nasbiyey laxaqu weeye oo mila maa anakum talbiquun ay ka mili nutikum hadalkiinan oo kale ah qofna sidaanu hadalkiisa uga shakisanayn ayaanu kaasina shaki u hayn qofna wax ka soo baxaya kama shakisana amaba xaaleeyo mila maa anakum talbiquun xaal uu la mid yahay waxaad ku hadlaysaan oo kale id xilligiina waa maaragtay khabar dakalo ay usoo galeen calayhi ibraahima oo faqaaluu ay yidhaahdeen salaaman ay nusallimu salaama waanku salaamaynaa qaala wuxuu yihi calaykum asalaamu salaamun calaykum qawmun baatin munkaruun aan la garanaynin faraaqa wuxuu leexday ilaa buu leexday fajaa'a wuxuu keenay bicijmin weyl samiini shilis faqaraba wuu u dhoweeyey hu weylkii ilayhim qaala wuxuu yihi alaa taakuluun marka cuni waayeen shaawjasa wuxuu dareemay waxau qarsaday inuu mayada xaggooda ka qarsada kiifatan cabsi qaaluu waxay laa takafa baqan wabasharuuhu wabasharuuhu waxay ugu bishaareeyeen biqulaamin inan caliimin cilmi badan faaqbalat waxaa timi markay bishaaradii maqashay imra'atuhu baa timi fi sara qaylo xaal ay ku sugan tahay fabsakat way dhirbaaxday wajahaa way dhirbaaxday wa qaalat waxay tihi casuusun ma habar caqiibun ma dhalay saarari doonta qaaluu waxay idhahdeen kadalika kaa aanu kuu sheegnay ayuunbuu qaala yidhi rabbuki inahu alla huwa alxakiim waa allahaan qaldamin alcaliim oo cilmiga badan subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an